jamiicuhaa dhammaantood ku tawkiidi athani mid ka labeeyaa maa isim weeye yuqadaru la qadara fiihi ismka dhexdiisa xarakaatu licraabi icraabka xarakaadkiisii la qadaraa jamiicuhaa dhammaantood lagu qadaraa oo xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatu ljari saddexdaba waa lagu qadaraa laa likowni lxarfi xarafkii inuu ahaaday laa likowni lxarfi xarafkii ahaanshadiisa xarafka al aakhiri oo dambeeya xarafkoo minhu isimka ka mid ah laa yaqbalu midaan aqbalayn alxarakata xarako inuu ahaaday darteed loogu qadari ma ma loogu qadarayo laa likowni ilxarfi xarafkiiya ahaaday xarafkii al aakhiri dembeeyey xarafkoo minhu isimka ka mid a ah, laa yaqbalu midaan aqbalayn alxarakata xarako lidaatii daatadiisa aan u aqbalayn aa xarafkii noqday darteed loogu qadarima arintaas darteed loogu qadari maa ee arin kale loogu qadara cilada loogu qadara ma ahan xarafkii u dambeeyey yaa noqday xarafaan xaraka aqbalayn saas maaha cilada loogu qadara ma ahan bal yuqadaru soo qadaro bal yuqadaru icraabkii waa la qadaraa liajli maa damiir dartiisa loo qadaraa itasala huwa damiirku la xidhiidhsaday bihi ismiga waxa weeyaan sababta loogu qadara jamiicu lxarakaat ma ahan kelimadan xarafkii u dambeeyey aan xarako aqbalayn maahan ee cilada loogu qadara waxay tahay damiira la xiriirsadoo mudaaf ilayhi u noqday waayo almutakalimi damiira la xiriirsadayoo mudaaf ilayhi noqday cilada loogu qadara waa midaas bal liajli bal yuqadaru waa la qadaraa xarakaatu licraabi liajli maa damiir daraadiis maad waxay ku dhacda yaalmutakalim yaalmutakalimay ku dhacaydaa liajli maa damiir dartiis ayaa loogu qadaraa itasala damiirku la xiriidsaday bihi isimka wa huwa isimkaas lagu qadaraya xarakaadka dhammaantood alismu waa isimkii isimkii almudaafu la idaafeeyey ilaa yaai lmutakalimi kii hadlaaya ya-diisana loo idaafeeyey markaasuu yihi wahuwa kan lagu qadara xarakaat اlcraabi jamiicuhaa alsmu waa isimkii isimkii almudaafu la idaafeeyey ilaa yaailmutakalimi kii hadlaaya ya-diisa xaggeeda loo idaafeeyey wadalika mihaalkii naxwu ghulaami addoonkaygii oo kale weeye ghulaamka wiilkana waa la yidhah addoonkana waa la yidhahdaa wa aqii walaalkay oo kale weeye wa abi aabbahay oo kale weeye kuwaasoo kale weeye hadda saddexdan xaalatu rafco xaalatu nasbo xaalatuljar saddexdaba waa lagu qadara wadalika taqdiirkaasu xaasilun waa midkii soo xasilay dhe wadaalika taqdiirkaasu xaasilun waa midkii soo xasilay maxaa yeelay lianna yaa almutakalimi qofka hadlaa ya-diisa tastadcii mid u yeelanayda inay ahaatay darteed usoo xasilay inkisaara maa xaraf hoos dhigmidiis qablahaa istaqara ku sugnaaday qablahaa ya-da horteed liajli muna liajli lmunaasaba munaasabada darteedna uu u hoos dhigmaa wadaalika taqdiirkaasu xaasilun midkii soo xaasila weeye lianna yaa almutakalimi maxaa yeelay kan hadlaa ya-diisa tastadxii mid u yeeranaysa weeye inkisaara maa xaraf hoos dhigmidiisa istaqara ku sugnaaday qablahaa ya-da horteed ya-dan yaa mutakalim ah waxay dalbane u yeeranee xarafka ayada ka horreya in la hoos dhigo waxaan kasraahayn inuu ka hormara ma yeelaydo ah, xarafka ayada ka horeeya in la hoos dhigo taasay dalbaneen eh, in la hoos dhigo ayay dalbaneen liajli lmunaasaba munaasabada darteedna u hoos dhigmo dheh ah, inkisaarka ku tacalujie liajli munaasaba u hoos dhigma oo ya-da aa munaasab waxa u ah kasra inay ka hormarto marka xarafka ya-da ka horeeya waa hoos dhigmaa liajli munaasaba liajli munaasaba u hoos dhigmaa munaasabaduna waa ka horeyda caamilka munaasabaduna caamilka waa ka horeyda oo kelimadan marka hore laysku idaafayna ghulaami abi akhi isagoo ah a kadib caamilku imaana ah, marka waxa weya munaasabada horeyda oo munaasabadan keenayda kasrada ah horeyda marka caamilki wuxuu imaanaa xarafkii icraabku degi lahaa ooda xaraka saaran tahay xaraka saaran tahay qulaami miimkaas icraabku degi lahaa jaa-ad soo geli jaa-a qulaami jaa-a oo caamil ah afarkii ay keenaydo rafcada ahaa oo dammo ah calaamadiisu tahay meelu degaba lama arkaba waxaa ka soo hormartay munaasabada ya-daasa waxay rabtaa xarafka ka hor miinka in kasro la saaro miinkiio kasra saarantu caamilka yimid waa loo qadara marka isagana waa loo qadara bilayada ka horeyda caamilkii munaasabaduydi markaasuu wuri shiiku fashtiqaalu aakiri lismi fashtiqaalu aakiri ismi ila waxay tahay qaacidadu liana ama liana almaxal alwaaxid laa yaqbalu xarakatayni fi anin waaxid qaacidadu waxay tahay maxal waaxid ah fi anin waaxid hal mar laba xaraka ma aqbali karo laba xaraka lama saari karo oo ma dhigi kartid gulaami ya-dana kasra miimta loo saaro jaa-ada ka horeydana damadiisa miimka hala saaro ah, marka qaacidadiia waxay tahay lianna maxal alwaaxid laa yaqbalu xarakatayni fii aanin waaxidin ah, maxal waaxid ah hal mar laba xaraka ma aqbali karo ma aqbali karo ila labada suuray karaba ah, na lianna maxal alwaaxid laa yaqbalu xarakatayn fii aanin waaxidin hal mara ma aqbali karo eh, hal mara ma aqbali karo waa maxaa isku babinaysaa kitaab maahan miya waa sax waay fashtiqaalu aakhiri lismi fashtiqaalu aakhiri lismi isimka aakirkiisa aakirkaas shuqloomidiisa alladii aakirka istaqara ku sugnaaday qablahaa yar ya-da horteed bikasrati lmunaasaba munaasabada kasradeeda uu ku mashquulay manaca ishtiqaalkaas wuxuu diiday min duhuuri xarakaati icraab icraabka xarakooyinkiisa xarakaadkaas muuqashadooda fiihi fil ismi isimkana ay ka muuqdaan fa ishtiqaalu aakhiri lismi isimka aakhirkiisa alladii aakhirka qablahaa istaqara ku sugnaaday qablahaa ya-da horteed bikasrati lmunaasaba munaasabada kasradeeda uu ku mashquulay manaca huwa ishtiqaalkaasu wuxuu diiday min duhuuri xarakaati alicraabi duhuura xarakaati اlicraabi icraabka xarakooyinkiisa xarakaadkaas muuqashadooda fiihi filismay ka muuqdaan ah, aakirka isimka oo ya-da horteeda ku sugan aakirkaasu wuxuu ku shuqlamo ku mashquulay kasradii ya-du ay u baahneed oo xarakatu munaasaba ah xarakadii munaasabada kasradii munaasabada oo ya-du keenaydu ku mashquulay ku mashquulidaasa ah wuxuu keenayaa marka inaan caamilka xarakadu u baahnaa la muujin karin inaan la muujin karin lianna almaxal alwaaxid laa yaqbalu xarakatayn fii aani waaxid ila maxal waaxid ah ma aqbali karo laba xarako hal mar ma aqbali karo marka xarakadaas oo munaasabadu keentay aa ah, wuxuu diiday in xarakadii kale muuqato caamilku taasaa diiday mashquulkaas fashtiqaalu caaqiri ismi ismka aakhirkiisa mashquulidiisa alladii aakhirka qablahaa ya-da horteeda ku sugnaaday bikasrati lmunaasaba munaasabada kasradeedii uu ku mashquulay manaca ishtiqaalkaasa wuxuu diiday min duhuuri xarakaati licraabi icraabka xarakaadkiisa xarakaadkaas muuqashadood min zaa-ida meeshaan meelihii oo asal loogu siyaadi jiray maaha oo qiyaaska loogu siyaadi jiray Ah, ma aha maxaa yeel marka qiyaas mintan la ziyaadina maxaa shardiaheed nafyi ama shibu nafyi oo kale inuu ka horeeyo ah, tan kama horeeyo marka waxaa qaba akfashaa qaba in laiska siyaadi karo ah, yakfir lakum min dunuubikum mintaasoo kale wayu leey mintaasoo kale waa silu leey oo ayadoo wax nafyu ka horreeyey a la iska siyaadi kara kuleeya isagu marka taasay lamid athaalith nooca oo saddexeeya oo icraabka lagu qadarayo nuuca sadexeeya oo icraabka lagu qadarayo athalith nuuca sadexeeya maa ism weeye ism ku dhaca an thalith nuuca sadexeeya maa ism weeye isimkaasoo yuqadaru la qadara fiihi isimka dhexdiisa addamatu damo iyo walkasratu kasro faqad oo kaliya athalith nuuca sadexeeya maa ism weeye yuqadaru la qadaraa fiihi isimka dhexdiisa lagu qadaraa adamatu dama lagu qadaraa iyo walkasratu kasro faqad oo kaliya waa isim damo iyo kasra lagu qadaraa nasbada fadxada waa laga muujinaa maxaa loogu qadaraa ciladuna ay tahay lilistithqaali cuslaysi waa laga muujin karaa tacadur maahan haddii laysku kalifo waa laga muujin karaa laakiin hiqala ku jira culays ka muujinta laga muujiyo takalufaa ku jira iyo culays laakiin waa la suuray karaa ha maogta alifta lamada suuray karin yaalmutakalim kane lamada suuray karin oo munaasabada adiga maad suuray kartaa hal mara inaad labada xaraka ku dhawaaqdo lama suuray karo kan waa la suuray karaae xoogaa culaysaa ku jira ma dhigi kartaa jaa alqaadiyu qaadiga yimi marartu bilqaadiyi qaadigan soo maray laakiin aad waad ku rafaadeen kalamka carbeedna waa furuji soo ma jeedin marka waa la suray karaa laakiin surayntii waa suray oo culus oo culays ku jiro athaalith nuuca saddexeeya maa ism weeye yuqadaru laqadara fiihi isimka dhexdiisa addamatu damo iyo walkasratu kasro faqad oo kaliya lilistifqaali cuslaysi dartiisa loo qadara wa huwa haalidkaasu al ismo waa isimkii isimkii almanquuso manquuska ahaa manquus waa midka istilaaxiga ahaa maahan kii luqawiga ahaa isim manquus ah waxaa jira isim manquus oo luqawi ah manquus oo istilaaxi ah naxwada inta la akra labadaasa la sheeg sheega labadooda waa inaad kala taqaan waxaa lagu leeyahay abun akhun xamun hanun yadun damun kulligood waa wada manquus manquus wey ilaa ma jira kelimad mucraba laba xaraf ma jirto damun yadun abun akhun xamun hanun kulligood waxyaalaha kelimaadka mucrabka ah oo labada ah marka lagu dhawaaqayo xaraf aakirkaa laga xadfay xaraf aakirkaa laga xadfay kaas manquus a ah la yhahdaa luqatan xagga luq ahaan laakiin manquus midka istilaaxaan loo yaqaan haddii la idlaaqo waa midkan ya-du u dambaydo midkan ya-du u dambaydo maxaa manquus loogu magacaabay Ah, maxaa loogu magacaabay xaashiyada sijaaciga fiiri sumiya bidalika ima linaqsi laamihi ow liannahu nuqisa minhu duhuuru bacdi alxarakaat maxaan idhi shala markaan sooda maqsuur maxaa loogu magacaabay laba cilaa la sheegay oo kale wanaagsan ah, in la yidhaahdo likownihi did almamduud iyo in la yidhaahdo likownihi mamnuucan min mutlaqi alxarakaat labadaas ee eh, tan horaana fiicneed kana labadii oo kaleta laba kale kuu sheega sumiya waa lagu magacaabay bidalika manquus ima linaqsi laami laamtiisaa la xadfaa qaadin daacin haadin zanin fili waa la xadfaa laamtiisa laamtiisa waa la xadfaa saas in loogu magacaabay iyo in loogu magacaabay manquus icraabka xarakaadka qayb kamid aha laga muujiya qaybna waa laga muujiya fadxadii waa laga muujina labana laga muujin ma soo nuqsaan ma soo nuqsaan ma ah waa nuqsaan marka labadaas sababood mid ka mid ah aa loogu magacaaba magaca loo siiye wahuwa isimka damada iyo kasrada lagu qadara alism waa isimka isimkii almanquusu ee la nuqsaamiyey waa nacni waxaan ula jeednaa bihi bilmanquus alismu aan ula jeednaa alladii isimka aakhiruhu aakhirkiisa yaa-un ya ay ahaatay ya ay ahaatay ya-daasoo maqsuurun mid la hoos dhigo ahaatay maa xaraf qablaha iyada horteeda ku sugnaaday iyo oo xarafka ka horeeya hoos dhiganya shalan soo sheegnay kulusmin mucrabin aakiruhu yaa-un laazimatun mukafafatun maksuurun ma qablaha shalaan soo sharaxnay taasoo dhan hmm. ah. eh? eh? wanacni bihi alsma wey ah. alsma wa mafcuulkiilama nacni huwa kan lagu qadaraa damada iyo kasrada alsmo waa isimka isimka almanquusu ee la nuqsaamiyey wanacni waxaanu la jeednaa bihi bilmanquusi manquus waxaan la jeednaa alsma alladii isimkeenu la jeednaa aakhiruhu aakhirkiisa yaa-un ya ay ahaatay yaadaasoo maksuurun mid la hoos dhigo mid la hoos dhigay hadhihin wanacni waxaan ula jeednaa bihi bilmanquusi manquus waxaan ula jeednaa alsma alladii isimkii aakhiruhu aakhirkiisa yaa-un ya-ay ahaatay yadaasoo maksuurun mid la hoos dhigo ahaatay maadi ha ka dhigin ism mafcuul camal falaa wey faacil naab faacil daahira qaadana soo maa maadi ha ka dhigin marka ism ya-daasoo mid la dhigo ahaatay waa lahoos dhigaa mid lahoos dhigo oo daaimba ka dhig mid lahoos dhigo weligeedba waa lahoos dhiga macne dawaama ka macnee dar mm. mid lahoos waa lahoos dhiga hadhihin ah, waa lahoos dhigayna hadhihin dawaam ka laqbe ah, rafci darajaad si kusoo marno o kale saasoo kale ka dhigo ila markasta taba iska hoos dhiganta mogta ah, marka dawaam oo kale ka dhigo yaadaasoo maksuuru mid lahoos dhigo u ahaaday maa xaraf istaqara ku sugnaaday qablahaa ya-da horteed ku sugnaaday dheh wadalika mihaalkii kaalqaadi iyo wadaaci walhaadi iyo keyrkood wey wadalika mihaalkiina kalqaadi qaadigii oo kale weeye iyo wadaaci daacigi labadaas ugu mihaaliye hal mihaal ugu gaabsan waayo fiiri hoos caashiyada ah, iska war laiska sheega maaha fawaaid wey iyo jawhare wuxuu ku yidhi masala waa uu mihaaliyey bimihaaleyni laba mihaalu mihaaliyey ishaaratan liajli ishaara ishaarid u ishaara daraaddeed licadami alfarqi inaan wax farqigi u dhexayn bayna alyaa-i ya-da ya-da alasliyati ee asalka loo nisbeeyey wadalika mihaalkii ya-da asliyada ka yaa-il awali mid ka qaadi a ya kale weeye qaadbaya waana ay kusoo marnay asal wey ya-du kayaa laweli walmunqaribati iyo midii kasoo gadoontay can waawin wadalika mihaalkii kayaa thani midka labaad yadiisoo kale weeye daaci oo min dacwi ka timi waw ayay kasoo gadoontay hmm, marka farqi ma kale leh wax alla wixii ismooye u dambaydo aada iska leed adugu iyo ya-daanu ay asliyo tahay sida waxa weya midda ku jirta alqaadi iyo mid wow ka soo gadoontay inay tahay sida midda ku jirta addaaci iyo alhaadi waa isku mid adiga adiga ismigii yaa u dambayda saasaa loo macaamila warabicu waa nawcu raabic dhe waraabicu nuucaa freeya maa ficil weeye dhe ficil ku rido marka warabicu nuucaa freeya maa ficil weeye tuqadaru laqadara fiihi ficilka dhexdiisa addamatu damadii walfadxatu fadxadi litacaduri cudurtoomi darteedna loogu qadara waraabicu waa nawcu nawci nawcii araabicu afreeyey maa ficil weeye tuqadaru la qadara fiihi ficilka dhexdiisa addamatu damadii iyo walfadxatu fadxadii litacaduri liajli tacadur suurtagal la-aan darteed oo ay suurtogeli wada tacadur suurtoobid la-aan amase cudurtoomid ay cudurtoontay darteed a loogu qadaraa wa huwa ficilkaasu alficlu waa ficilka ficilka almuctallu jiraan bil alifina ku jiran dhe marka hmm. ficilka alifta u dambayda wey ficilka mudaarica oo alifka ku jiran yahay fadxada iyo damada labadaasa lagu qadaraa jasmada waa laga muujina waa laga muujina maxaa yale alifka la xadfa xadafkuna muuqdo la arki karo waa wax muudo la arki karo wahuwa ficilkaasu alficlu waa ficilka ficilka almuctalu ku jiran bilalifi wadalika mithaalki naxwu yakshaa wuu baqaa oo kale wey taquulu waxaad leedahay yakshaa zaydun zayda baqa walan yakshaa camr laakin camar baqi ma aad leedahay yakshaa zaydun yakshaa ficl mudaaric xaalatu rafcin joogaa litajarudi min nasb aljaazimi waa damadi walan yakshaa yakshaa ficil mudaaric xaalatu nas buu joogaa lidukuuli lan lantaasaa gashay waa lagu qadara fadxadhi taquulu waxay leedahay yakshaa zaydun zayd waa baqa walan yakshaa camrun camar baqi ma fatuqadiru dhehee fatuqadiru waad qadare fi lwali kan hore waad ku qadare addamata damaad ku qadare wa ku qadare alfadxata fadxaad ku qadare fatuqadiru anta ayuha daalib adigaan ardagaahad ku qadara fatuqadiru fatuqadiru wa aad qadarayda ayuha daalib fi lwali mihaalka horeeya adamata damaad ku qadare wa fi thani mihaalka labeeyana alfatxataad ku qadare mihaalka horeeya waxa wey yakshaa zaydun yakshaadaas wey mihaalka dambeeyaan la yakshaa wey maxaa loogu qadaraa litacaduri duhuuri اlxarakati xarakada muuqashadeeda cudurtoomidiisa darteed aada ugu qadareed litacaduri duhuuri اlxarakati xarakada muuqashadeeda muuqashadaas cudurtoomidda ay cudurtoomtay darteed aada ugu qadare cala lalifi ay ka muuqato duhurka ku tacaluji Eh, calal alif ay ka muuqato alifta korkeeda xaraka inay ka muuqataa suurtagal ma ah, yakshaa dama lama saari karo cid ku suuray karta male ah, lan yakshaa fadxa lama saari karo marka xarakadii inay alifta ka dul muuqato waa cudurtoomta macnaha waa suurtogeli weyday ah, arrin dhici kartaba ma ahan wey alkhamis annawcu alkhamis wey alkhamis nuuca shaneeya maa ficil wey ficil ku dhacaah maa ficil weeye tuqadaru lagu qadaraa fiihi ficilka dhexdiisa adamatu damo faqad oo kaliya damo kaliya lagu qadaraa damo kaliya lagu qadaraa alkhamis annawcu alkhamis nuuca shaneeyaa maa ficil weeye tuqadaru lagu qadara fiihi ficilka dhexdiisa adamatu damo faqad oo kaliya wahuwa nuucaasu alficlu waa ficilkii ficilkii almuctalu ejirana bilwaawi wow ku jirana wadalika mihaalki naxwu zaydin naxwu naxwu qawlika oo kale iska dheh naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo zaydun zayd yadcuu waa u yeeraa zaydun zayd yadcuu waa u yeeraa hadda fiiri yadcuu waa ficil mudaaric xaalatu rafci joogaa litajarudi binnaas waljaazimin damadii waa lagu qadara waa lagu qadara waa lagu qadara sababta loogu qadarana waa liiqan waa culays hadda waa lagu dhawaaqi karaa waa la suray karaa yadco yadcuu waa la dhihi karaa laakiin aa ku jira culays aa ku jira culayskana waa laga ilaaliya carabiga marka waa lagu qadara waa lagu qadara iyo wabilyaa wabilyaa-i ya-da ficilka ku jiran naxwu zaydun zayd yarmi waa tuura hubkiiyu tuura hogaaladiiyo ku tuura waay muslimkii maa yarmi aada leedahay yarmi fiiri zaydun oo iska mubtada yarmi waa ficil mudaaric xaalatu rafcu jooga litajarudihi min annaasi waljazim min annaasibi waljazimi soo ma jeedin marka hadda damadii waa lagu qadara ma laga muujinayo ma laga muujinayo wahuwa nuuci shanaad alficlu waa ficilkii ficilkii almuctaalu jirana bilwaawi wawda ku jirana naxwu zaydun zayd naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo zaydun zayd yadcu waa u yeera wa bilya iyada ku jirana naxwu zaydun zayd yarmi waa tuura wa tadharu lfatxatu fatxadii waa muuqane likhifatihaa liajli khifatihaa fudaydkeeda darteeday muuqane calalyaa iyada korkeeday ka muuqane ha ku tacalujin khifada ee tadal ku tacaluji idaa jaa nahrullahi badala nahru micqal soo maa macqli miyo saaraaba iska lahaayl berkedya dadka ka gadgato markaasa ilaahay roob keena rooba ilaahay keena balliyadii eegagii warihii ayaaba harihiiya buuxsamay meelihii waaweynaa biyuhu degi jireen ah, meelaha waaweyn biyuhu degaan aada buuxsamay eegaggiyaa buuxsamay warihiiyaa buuxsamay berkadihiyaa buuxsamay balliyadiiyaa buuxsamay harihiyaa buuxsameen wixii oo dhan waa buuxaa markaasaa qofa tuuraba kacaba yaa micqal wax ka gadaa marka berkadiisi yar tahay idaa jaa nahrullahi badala nahru micqal soo maa ficilaa joogo tadharu ah likifa oo masdera yaa camal siisana ha kifa oo masdera yaa falka yeela ficilaa jooge meesha wa tadharu fatxatu fatxadii waa muuqanee likhifatihaa liajli khifatihaa fudaydkeeda darteeda u muuqaneen calalyayay ka muuqaneen dhe fi lasmaai asmaada dhexdeeda xaale ya-du ay ahaatay walafcaali afcaasha dhexdeeda xaal ay ahaatay ya-du ama ka sifee ya-daasoo fi lasmaa maxay asha jinsiya asha ku jirta alya-ya jinsiya alya waayo ya waa ya gaara maaha marka haddaad rabto waa ka sifay kartaa yadaaso fi lasmaai iyo walafcaali ahaatay darabtana waa ka xaalay kartaa fi lasmaai walafcaali xaal yeedu ay ahaatay labada waa geli kartaa wa cala wowda korkeeda ay ka muuqana fadxadu wa calal waawi waxaad ku xadfan tahay calal calalya ay ka muuqane wa calalwaawi waawi wowda korkeeday fadxadu ka muuqane fil lafcaal afcash dhexdeeda xaal ahaatay wowda meel kale iyadu gelime wow ayada asmaa kaa gelime ficil mucrab ah ficil mucrab ah, ah. oo oh, wow u dambaydo wowdana damba ka horayda ma jiro ficil m waxaan rabaa ism mucrabaan aan rabaa ism mucrab ah, ah. oo oh, wow u oh, dambaydo dambana ka horayda ma jiro labaa dhici kartaa le manquulun min alficli haduuya isimkaas ninaad waxaad u dhexda yadcuu ah, adaadoo wiil kuu dhashay markaasaad yadcuu ula baxay markaas waa noqona isim mucraba oo wow u dambaydo oo dama ka horeydo laakiin isim asala maahan waa manquul iyo hadduu cajami ka yimi ah, hadduu cajami ka yimi labadaasaa dhici kartaa laakiin carabiga si kale loogama heli karo ilaa labadaas mooye labadaasaa noqon karta marka isim mucraba oo wow u dambaydo wowdana ay ka horeydo dam markaan leenahay wowda ay dama ka horeydo maxaan ka ictiraasaynaa haddii sukuun ka horeysa sida naxwu dalwun oo kaleeto ha taas waad dhici karta saxiixuuna lamidi ha sideedaba xarfu cilaha wowda iyo ya-da iyo marka sukuun ka horeeyo waa ka saxiixyaa la yihahda dalwun nahyun nafyun waxa weyn ka saxiix dabyun waa ka saxiix kaas waa ka saxiixi oo kaleeto waayahay wa tadharu lfatxatu fatxadu waa muuqane likifatihaa liajli khifatihaa fudaydkeeda darteeday u muuqaneen calalya-yaday ka muuqaneen yadaasoo fi lasmaai asmaada dhexdeeda ahaatay waalafcaali afcaasha dhexdeeda ahaatay wa calal waaw wowdana waa ka muuqaneen wowdaasoo fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ahaatay wadalika mithaalki ka qawlika hadalkaadoo kale weeye oo aad tidhaahdo ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya xugmi maa ina alqaadiya alqaadiya ya-a u dambayda caamil nasbiyaa galay waa inadaas alqaadiya waa ismu ina waa nasbisayo caamil nasbiyaa galay fadxadii waa ka muuqato waa ism fadxadii ka muuqato lan yaqdiya yaqdiya waa ficil mudaaric iyo u dambayda caamil nasbiyaa galo lantaasaa gashay waa ka muuqatay fadxadii ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya waxba kala xogmi maa walan yadcuwa qofnana u yeerima maanta marka yadcuwana waa ficil mudaarico caamil nasbiya galay wowana u dambayd fatxadee ka muuqatay qaala allahu ilaahu wuxuu yidhi tacaala ilaah waa sareeyaahe ajiibu war ajiiba daaciyallah ilaahay daacidiisa midka dadka ilaahay ku xiraya alla keliya caabuda alla kaliya ukhuduuca ilah keliya barya alla kaliya tala saarta ilah keliya adeeca ilah kaliya uxuguntaga sharci waar midkaas dadka ilaahay ku xiraya adeeca waa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ajiibu ajiiba daaciy allah ilaahay daacigiisa ajiiba midka ilaahay dadka ugu yeeraya oo dadka allah ku xiraya warkaas ajiiba daaciya waa mafcuulu bihi waa laga muujiyey fadxadii sooma jeedin lan yu'tiyahumullah ilaahay siimaa khayran wax khayr ah lan yu'tiya yu'tiyadaas wey waa ficil mudaaric oo caamil nasbiga galo waa lan lan yadcuwe lan yadcuwe baryimaa min duuni alla ka sokay xaalo ahaaday ilaahan haddii kale nuun ka dhig lan nadcuwa waa laba qiraae lan nadcuwe annaga caabudi mayno min duuni alla ka sokeeya xaalo u ahaaday ilaahan wax macbuuda ah, wax macbuud ah oo allah ka sokeeya annaga cibaado uma ogolin nala kuma oga nala soo aadi maa waxaa nala soo aada nala ku og yahay allah keligiisa cibaadada taasaa nala ku ogyahay annaga lan nadcuwa min duunihi ilaahan fasl fasilun haadaa kanu faasilun mid kala saara weeye maa bacdahu camaa qablahu yuu ka saara waxa ka dambeeya waxa ka horeeya faslun haadaa kanu faasilun waa mid wax kala saara yurfacu lmudaaricu mudaarici waa la godaa khaliyan xaal uu yahay kii ka maran min naasibin caamil kordhiga mid ka maran wajaazimin caamil jasmiyeed mid kamada ka maran wadalika mithaalki naxwu yaquumu zaydun zayd a istaagaahoo kale wey faslun haadaa kanu faasilu waa mid kala saara wuxuu ka faslinaa waxa ka dambeeya wuxuuna ka faslinaa wixii ka horreeyey yurfacu lmudaaricu mudaaric waa la godaah ogaada yurfacu waa la almudaaric mudaaric khaaliyan xaala uu yahay midkii ka maran aa xaalada la godaa khaaliyan xaal uu yahay mid ka maran xaaladaasa la goda min naasibin ka maran iyo wajaazimin ah, mid kordhiga iyo mid reeba wadalika mihaalkii mudaaric la golayay naxwi yaquumu zaydun zayda isaaga oo kale wey hadda mudaaric in la rafcina waa sheegay caamilkii rafcinayeyna waa sheegay ishaaratan ah, laa tasriixa waa ishaaray ah, waa ishaaray ma tasriixin maxaa yeele muxuu ku yidhi khaaliyan khaaliyan xaalad gaar uu ku xiray soo maahan khaaliyan xaaladda uu ka maray wey xaaladaas wey ah, qaacidaduna maxay tahay tacliiqu اlxukmi calaa waصfin yushciru bilciliyati a la yihahda qaacidada ah, tacliiqu اlxukmi calaa waصfin xukunka haddii sifo lagu xiro yushciru bilciliyati ah, qaacidadaas fahmi kalena waa ku qaadan hadda kahor yaa fahmi kara waay usuulki Ah, labada labadaba qaaciday uta tahy usuulkana qaaciday u tahay ah, naxwadan qaaciday u hmm, waa qaacido weyn oo muhiim ah lianna tacliiqa alxukmi calaa wasf xukunka haddii sifo lagu xiro yushciru bilciliyati cila minuu ku dareensiina ah, waxaa lagu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma ninka tuuga ah iyo gabadha tuugta ah gacmaha ka jara gacmo goynta xaa lagu xiray sariqa soo maahan marka cilada goyntu waa inay sariqa tahay soo ma waxaa lagu yidhi azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidi minhuma mita jald marka zinada xukunka oo karbaashka xaa lagu xiray sifo oo ah zinada waa ina cilo taha ina alabraara lafii naciimi wa ina alfujaara lafii jaxiimi in naciimo la galo xaa lagu xiray birri soo maaha in jaxiimo la galana xaa lagu xiray fujuur tacliiq اxukmi calى اlwaصfi yushciru bilciliyati shee abdullah madow aa dhihi jira usul fiqina saasaan ugu tagnay saan u oon xarab ka bedelayn aan ugu tagnayba xarab isagoon ka bedelayn siduu shiiku naxwada noogu akriyay saas lianna tacliiq alxukmi u dhihi saas waa lafdigiis waaba halkaan ku qoranya lianna tacliiq alxukmi calaa wasfin yushciru bilciliyati saasuu dhihi jira waa qabla amsa sabcata cashar sana wey toddobiyo toban sano ka hor wey marka meeshaan uga qorta wixii la qoraa waa sugnaadaan faa-iidadii meelaad ku qorato konton sano boqol sano kadib inaad ka faa-ida dib alla kuu kaadsho beriye marka waa sidaa lianna tacliiqa alxukmi calaa wasfin yushciru bilciliyati marka waa saas ana qaacida usuuli marka hadda fiiri maxalushaahidkii muxuu ku xidhay yurfacu lmudaaricu mudaarica waa la godaa khaaliyan xaalu yahay khuluwiyu ku xidhay sifatu lkhuluwi ku xidhay wuxuu ku dareensiino caamilka rafcada keenaya waa khuluwigaas waa khuluwuhu min naasibin wajaasimin taas weeye waana mida u rajixi doono waa caddayn doona sharxa markuu maray inuu yahay qowlka sawaabka afar qowlaa ku jirtee afar qowlaa ku jirtee qowlka sawaabka inuu kaas yuu sheegi doono kaas inuu yuu sheegi doono hmm kaas inuu yahay uu sheegi doonaa saas weeye sida sawaabka sharax ajmaca naxwiyuuna culumadii naxwooley waa ijmaaceen calaa ana alficla ficilkii ficilkii almudaarica oo mudaarica ahaa kaana inuu ahaaday huwa ficilkaasu marfuucan lkula goday saasay ku ijmaaceen idaa waqtigii ayuu ahaaday tajarada uu dhar beelay huwa ficilkii min annaasibi caamil kordhiga u ka dharbeelay waljaasimi mid reebana uu ka dharbeelay ajmaca naxwiyuuna culimmadii naxwinay waa ijmaaceen calaa ana alficla ficilkii ficilkii almudaarica ee mudaarica ahaa kaana huwa ficilkaas inuu ahaaday ayay ku ijmaaceen annada khabarkeedii kaanadaas ah kaana inuu ahaaday ku ijmaaceen marfuucan ku la goday idaa idaadan waa bimacnaa maxaa maadigi ku tacaluqi ah, bimacnaa id ilaa waqtigiiyuu ahaaday dhe tajarada uu ka dharbeelay min annaasibi wاljaazimi mhm. waana jirtay soo maahan idaa bimacnaa id soo marray macag kitaabaan soo marnay muwasilu dulaabkii mihaalkeediiaan kaa rabay mihaal idaa qur-aanka ku jirta oo bimacnaa id ah shaki la-aan hay cadal muwasil dulaabkii waa waidaa ra-w tijaaratan a ka mid aheed waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan fadu taasay aheed waayahay su-aal kale macana kuu taala taas waa ka lagaa gudbiyey waayahay ajmaca naxwiyuuna naxwoolay waa ijmaaceen calaa ana ficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica kaana ficilkaas inuu ahaaday ku ijmaaceen marfuucan kula goday idaa waqtigiiuu ahaaday tajarada uu ficilku dharbeelay min annaasibi caamil kordhiga waljaazimi caamil reecda wadalika mihaalki ka qawlika waa inaad tirahdo oo kale yaquumu zaydun zayda istaaga wayaqcudu camrun camara fariisana yaquumu zaydun zayda istaaga wayaqcudu camruna fariisana wainamaa wax kale maaha ikhtarafuu waa iskhilaafeen daxwooley fii taxqiiqi raafici midka godaya xaqiijintiisa isku khilaafeen lahu lahu wainamaa wax kale maaha ikhtalafuu waa iskhilaafeen naxwoole fii taxqiiqi raafici midka godaya xaqiijintiisa isku khilaafeen lahu lilmudaarici maa muxuu ahaaday huwa raafici maa muxuu ahaaday huwa raaficu kaasay isku khilaafeen muxuu yahay caamilka rafcina kaasay isku haystaan faqaala alfara yaxya ibnu siyaad wuxuu yidhi amiir lmuminiina fi naxwa la yidhaahdaa amiir lmuminiin fi naxwa la yidhahdaa muminiin amiirkood naxwe hadii la joogo waa yaxya ibnu ziyaad marka afar qowlaa laisku khilaaf afartiibuu ku dhiga afartiibuu ku dhiga faqaala alfara yaxya ibnu ziyaad wuxuu yihi iyo wa asxaabuhu min alkuufiyiin asxaabtiis waa kuufiyiin isaga waa kuufi wa asxaabuhu min alkuufiyiin isaga hoos kaaga dhiga xaashiyada fiiri inuu kuufi yahay min alkuufiyiina waa kan ku yihi ah. yaxya ibnu ziyaad iyo wa asxaabuhu weeye oo min alkuufiyiina ah wey oo kufiyiinta ah. waxay yidhaahdeen raaficuhu mudaarica kan rafcina nafsu tajarudihi waa dharbeeliteeda nafteeda nafsu tajarudihi wey waa dharbeelidda nafteeda min annaasibi uu ka dharbeelay waljaazibi uu ka dharbeelay nafsu aada leeda nafsu fiiri faqaala alfaraa yaxya ibnu siyaad wuxuu yidhi iyo wa asxaabi asxaabtiisa meel kufiyiina ah raaficuhu raafic lmudaaric mudaarica midka rafcina nafsu tajarudihi waa dharbeelideeda nafteeda waa dharbeelidda nafteeda min annaasibi uu ka dharbeelo waljaazimi uu ka dharbeelo qalin inaad haysataa la rabaa qaar wuxuu dhigaya halayidhi laa nafsu tajarudi la <laughs> ugu dara ina lilahi daarulfikri yaa la yihahda kaasoo kale qofaan qalin haysan ku ur adiga le ina lilahi waina ha bal ka waran meeshii ibaat laga rabo nafyi ku qora bal saa loo fahma xaraf jaban jinina ma kici karo hmm. iska tir waaya nafsu tajarudi min annaasi waljazimi saasuu yidhahdee waana halka qowl ugu saxiixsan halka qowl ugu saxiixsan waa qowlkaasu noqon doona qowlkaasu noqon doona wa qaala alkisaa-iyu sheekh bustaale wuxuu yidhi kisaagu waxa weye waa marada culus oo sheekh cabdullahi wuxuu dhihi jiray darsigii oo Ehm, abu muslim shiikii oo sarfiga dejiyey saasuu imaan ah, jiri marka isagoo mare busto camala qusita markaasaa she bustaale loo baxay ahlucilmiga gaban waxay yihahdeen may xajku kusoo aaday bustaha cali eh, ibn xamse wey magaciisu cali ah, ibn xamse waana todobada quracda mid ka kamid waana imaamkii kuufa ah, sheikana odhajir shacrale uu yihi markii adduunka la joogay fara iyo kisaa-i iyo siiba wey saddexdoodaba yunus ibnu xabiiba ufshiiq ahaa yii oy darsiga wada dhegaysan jireen kisaa-i wuxuu ahaa yihi imaam nuxaad fi lkufa siiba weyne wuxuu ahaa imaam nuxaad fi lbasra waa dhintay siiba weyne soddon iyo saddex soddon iyo laba uu ku dhintay meelahaas markuu dhintay a kisaa-i kitaabun siiba wey kitaabka la yidhaahdo alkitaab haddii la yidhahdo kitaabka ay ku dhacdaba kitaabka siiba wey uu soo qaaday markaasuu xarafka garowa kaasuu ula yimid uu yidhi ardagiisii akfar kaasuu yidhi ii akri kitaabka shiikaagu qoray kaasuu yidhi ma garaydi soo maa kaasuu yidhi garan ma maalinkaasa caddaatu yidhi asagoo qabri ku jira inuu yahay imaamu nuxa ee ahayn reer basre keliya halkaasoo kitaabkii loogu akriyey markaasuu kisaa-ina ugu shiiq noqday labadii daaraod baa saa isku darsaday marka markaasu imaamu nuxaad halkaasu ku noqday ayuu dhihi jirshe waayahay wa qaala alkisaa-iyu cali bni xamse wuxuu yidhi waa qaari toddobada quracda mid kamida ah wey cali bn xamse dee qiraaa maba dhaqaaji karo qofaan naxwo ogoon maba dhaqaaji karo hadii la cilmu lqiraacaat cilmu lqiraacaat oo dadkii orday kuwa hadda yaacaya asbuux horaan arkaayo oo le qiraacaad inaan baranaan rabno tahaawuskeen noqdo waxaa la yidhi naxwo ma haydaan maya ordaha masaajidta ku laabtana layidhi kadib soo xeraysta markaad naxwo soo barataan markaas kadib aan qiraacaad layn bari kara qofku waa dhici karta wax loo meeriyo laakiin cilmu qiraacaada lagu akra maba dhexed xata xaraf lagama fahamsiin karo isagoo naxwo baran walaa har wakadalika usul lama fahamsiin karo isagoo naxwo bara soo ma jeedin wax kale waa xoogaa loo laqlaqbay kara waxbu un ka hela dii xoogaa in fiqiga loo laqlaqbay tago ama xadiis xoogaa wacdiga loo laqbeeyo laakiin in hoos u taabto ayadana lagama yaabo isagoo naxwo soo taaba wa qaala cali bni xamsa wuxuu yidhi huwa raafici dheh mubtada soo qadaro huwa raafici xuruufulmudaaracati mudaaracada xuruufteeda wey waa xuruufulanaytuley ah, xuruufulmudaaracada wey xuruufta xuruufulanaytaha waa midaas wey laakiin madhabkiisa xaa ka laazima ah, an yakuuna almudaaricu marfuucan abadan walaa qaa'ila bihi ilaa xuruufta mar kasta waa ku jirtaa soo maaha ah, caamil hadduu joogana soo camalkiisa in la helo maaha marka waxaa ka laazimayo weligiis mudaaric inuu marfuuc iska noqdo walaa qaa'ila bihi qof dhahayana ma jiraba culama taasa ka dhalanay intaasaa lagu naqdinay waay wa qaala alkisaa-iyu cali bni xamse wuxuu yihi huwa raafici xuruufu lmudaaracati waa shabida xuruufteeda wa qaala faclad axmed ibnu yaxya faclad wuxuu yihi huwa raafici mudaaracatuhu waa shabihidiisa lil isme uu shabahay a kaas isaga waxaa laga leeyahay labaa lagaaga jawaabo ko mudaaracadu in la raabay keento raabkan wuxuu ka korayahy rafcu nasbu jasmi mid walbaaba nuuc walbaaba caamil gaalu raba caamil gaar ah uu raba ee rafcada haa keenay rafcada mudaaracadu rafcada ma keenine mucrabnimo inuu ay keento ficilkaanu inuu mucrab noqday keento keen caamilkii gaarka ahaa tan kalena madhabkaaga waxaa ka laasimaya maa lazama min madhabi kisaa oo ah an yakuuna almudaaricu marfuucan abada walaa qaa'ila bi qof dhahayana ma jiro tiya ku haysataa ilaa markasta mudaarca waa yahay ism waa shabaha mar walbe mhm. marka taasaasna madabkiisa ka dhalayda waxba macnaa ma wa albasriyuuna basriyiintii waxay yidhaahdeen huwa raafici xuluuluhu ficilkan degitaankiisa weeye maxalal ismi booska ismka uu degaa waxaydhan boos isimuu degaa a boos isim ayuu degaa sifu noqda khabaru dhaca waxa wey boos isim dego uu dega boos isim dego oo kalu dega boos isim dego ayuu dega waxa leedahay zaydun zayd yaquum waa istaaga iska leeda ah, booskii qabarka sooma degin marka boos isimu dega eh, sifu noqona eh, ra rajulan aa ama waxaa leedahay haadaa rajulun yusali aad leedahay eh, yusali yusali hadda mamacti booskiisa deganta sooma jeedin waayo wa qaala lbasriyuun basriyin waxay yidhaahdeen huwa ay raafichu mudaaric mudaarica caamilka rafcina xuluuluhu degitaankiisa weeye maxalal ismi ism booskiis uu degay ayagana waxaa la keenaya lagu radina waxaa la helaa mudaaric degan meel aan isim degi karin haddana marfuuca sida bacda adaada taxdiid nala joogta muwasil dulaabki lowla taxdiidiya maxay geli jirta bacdigeed xaa dhici jiri ta marka markay taxdiid noqoto lowla ficil mudaaric bes iyo iyo maadi wa fiicanta wax yar ku dar iyo maadi shardi leh shardigiisi sheeg ha shardigu lahaa maadigaas haye macana macaanihiisi mustaqbaliya intaas eh, intaasa kaa dhe waa sax wey marka fiiri waxaa la arkaa asagoo adaatu taxdiid ka gadaal yaalla ficil mudaaric ha markaas meeshaas isimba ma dey karo ha ilaa adaatu taxdiid isimaba galaan waaa lala aawey markaasna marfuuci ila maxaa la yidhahda caamilka la ad sheegaydo isagu rafcadan sow ma keenin xukunka cilladu waa inay isla wareegaan xukunka iyo cilladu rafcahaan sow cilladu ma ahan xuluulu maxalal ismi waxaa la rabay markii la waayo xukunka la waayo markii la waayo cilladii oo ahayd xuluuluhu maxal ismi xukunkii rafcaha in la waayaa la lamana weyn ah, ee waxaa la arkay asagoon boos isin deganayn ficilkii mudaaric oo haddana xukunkii lahayo rafcadaha ah, taasoo kale waxay tustaa ciladu inay dardi tahay cilada noocaas ah, naqdiya la layhahda everwo inay dardi tahay dardi waa maxay waa ciladaanu inaysan xukunka ku xirnayn ila maxaa la rabaa ciladay xukunka inay israacaan oo haddii cilada la helaana xukunka la helo haddii cilada la hel xukunka la waayo soo lama rabin marka ciladii waa la waayey oo xuluulu maxal ismi waa la waayey xukunkee la waayey laba weyn soo maahan khalaas ciladaadu waa dardiya le waxba macnaa male aga iskaga tu waay wa qaala albasriyuun basriyiintiina waxay yidhaahdeen huwa raafici caamilka rafcina ficil mudaaric xuluuluhu degitaankiisa way yidhaahdeen maxalal ismi uu dego qaaluu waa cilaysteen ayagu qaaluu basriyiin waxay yidhaahdeen imtanaca waxaa reebtoonaaday rafcuhu mudaaric la godidiisa lihaada wamtanaca dhe wowda qaado lihaada ku jirta walihaada wowda qaado wamtanaca waxaa reebtoonaaday rafcuhu rafcu lmudaarici mudaaric la godidiisa lihaada likowni raafici xuluulahu maxalal ismi inuu raaficu yahay degitaanka uu boos isim degay darteed u reebtoonaaday lihaadaana waxay ku tacalluqay imtanacdaas idaa waktigiiyuuna reebtoonaaday xagga u tacalluji idaa waktigii idaadana waa bimacnaa id idaa bimacnaa id sow kuma imaan jirin sow kuma imaan jirin ma jirto hayekeen ya a sax wey ilaa hadeera soo sheeg laakin id bimacnaa idaa soo ma jirin ha id waa cagsigaan rabnaa ha id bimacnaa ida waa lagaa raba adig aayad qur-aan idil aqlaalu fi acnaqi maxaa idaas lagu xaqiijiyay inay bimacnaa idaa tahay fa ka horayda sawfadaa ka horayda mustaqbal marka macnihii awel id muxuu a jiray darfun limaa madaa min azamaan soo maahan ayadii soofa miya isqaba karta marka ma isqaba karto lma mada min azamaan iyo saufa isma qaban karo waa inaad tirahdo marka darfun limaa yastaqbil wey maanta hmm, darfun limaa yastaqbil wey dhame maanta waa yahay welihaada wamtanacde marka wowda qaadee wamtanaca waxaa reebtoonaaday ay yihahdeen basriintii raaficu mudaaric la godadiisa lihaada ay likowni raafici xuluulahu maxalal ismi wey ah, haadada taasaa lagu ishaaraa lihaada ay likowni raafici midka godaya inuu yahay darteed xuluulahu degitaankiisaoo maxalal ismi uu degay ayuu u reebtoonaaday rafcihii id idaa ey id waktigiyuu reebtoonaaday id idaa bimacnaa id weeye idaa waktigiiyuu reebtoonaaday dakhala uu galay calayhi mudaarica korkiisa naxwu an walan walam walama macnaha nawaasimtiina labu ka soo qaatay waa an iyo lan jawaasimtiina labu ka soo qaatay oo ah lam iyo lama marka wuxuu leeyahay in mudaarica caamilka nas rafcinayaa yahay xuluulahu maxlal ism waxa u daliil ah isimku ma dego bacda an walan walam walama ma dego ha halkaas ism ma dego soo ma jeedin mar alla markii ficilka mudaaric uu bacda an walan uu dego amase bacda lam walama uu dego rafcada waa la waayahay markaasaa nadiid alla lagu rafcinay waa xuluula maxalil ism laakiin waa laga burina alana war markaan waxa loo waayay caamil nasbiya mid jasmiya jooga ee waxaan idiin haynaa ayadoo caamil nasbiya mid jasmiya aysan joogin ism ficilkiina uusan deganayn maxalal oo uu rafcisan yahan haynaa taasaa lagu burina taasaa lagu burina taasaa lagu burina waxay yidhaahdeen liana alsma wadalika wadalika ay kownu kownu raafici xuluulahu maxal alismi haabitu waa sugan yahay yidhahdeen wadalika ay wadalika halkaa lagu ishaaraa kownu raafici xuluulahu maxal alismi wadalika in midka rafcinaya uu yahay xuluulahu maxal alismi haabitun waa sugan yahay maxaa yeelay liana alisma isimka laa yaqacu ma dhaco bacdaha bacda almadkuuraat adawaadkaas lasoo sheegay gadaalkooda ma dhaco ism ma dhaco adawaadkaas gadaalkooda adawaadkaas gadaalkooda ma dhaco ism hmm. falaysa huwa mudaarici xiina idin xiina idin idin oo id tanwiin gashay maxay ciwad ka noqon jirtay an jumlatin oo jumalin haye jumladii marka waa in la keena laasim waay iska wad maaha wey waa in la tadbiqiyo warka falaysa huwa mudaarici xiina idin xiina id dakala calayhi an we xiina id dakala calayhi an walan walam walama we falaysa huwa mudaarici xiina idin xiina id dakala calayhi an xiina id dakala calayhi naxwu an walan walam walama marka ay galaan kuwaasu xaalan mid degay ma ahaanin maxalal ismi ay yidhaahdeen markay kuwaasoo kale galaan maxalal ismi ma degin maxalal isimku bacdigeed ma dhaco adawaadkan adawaatu nasbaha iyo adawaaturjesmaha gadaalkooda ism ma dega yidhahdeen hmm. falaysa huwa mudaarici xiina idin xiina id dakala calayhi naxwu an walan walam walama xaalan mid degay ma maahan maxalal ismi hay-ada la kala rajaxa afartii qowl waasaxu laqwaali qowligaala midka u saxinimo badan alwalu waa midkii horeeyey waa qowl lfara waa asxaabuhu weeye qowl lfara weye waa sax اaqwaali qowlyaala midka saxiixnimo badan alwalu waa midka ugu horeeyey huwa qowlkaasu aladi waa midka yajri ku socda calىa alsinati اmucribiina dadka wax raba carabyaalkooda yaquuluuna mucribiintu waxay yidhaahdaan marfuucun ficilkan waa la goday litajarudihi dharbeelidiisa darteedaa loo goday min annaasibi uu ka dharbeelay iyo waljazim soo saas ma tiraadi ha khalaas wey ha fara ay u nusreeyeen ardadii o dhan alka iska aadeen Hmm, madabkiisa u gargaareen hmm. wa huwa qowlka fara alladii waa midka yajrii ku dareersado ku socda calaa alsinati lmucribiina dadka wax carabiyaalkooda yaquuluuna mucribiintu waxay yidhaahdaa marfuucun huwa mudaarici marfuucun waa la goday litajarudihi dharbeelidiisa darteeda loo goday min anaasibi uu ka dharbeelay waljazimi uu ka dharbeelay min anaasib mid kordhiga uu ka dharbeelay iyo waljazim mid reeba hadda saddexdii qowloo kalea mid mid loo naqdinaya dhegeyso marka wayufsidu afar saddex qowl soo ma ahayn labo waa la fasaadina midna waa la radina a midka reer basra ayaga radisaa laleeyay ladhima waa fasaad ilaa imaamkia ka mid a naxaade a kuwa kale laakin fasaad waa laleeyay haba loo aabayeelima wayufsidu waxaa fasa saasu dhihi jiray sheekhu wayufsidu waxaa fasaadina qowla kisaa-iyi cali ibni xabse qowlkiisa anna juz-a shay ina ku inna ma aha ina maba qaban karta halkan sooma ha say ku qaban karta hay u qaban weyden nuuro nuura laga rabaa markaa ha bacda qawli kulaab waxay u daaye iska fiiri ka qaada ka qaada ya maserkaas uu yahay faacil saas wey wayufsidu waxaa fasahaadina maxalulfaacilay dhacda ha maaalfa waa waajib wey <laughs> ah, in la yidhahda anna wyufsidu waxaa fasahaadina qowl alkisaa-iyi cali bni xamse qowlkiisa ana juz-a shay-i kownu juz-i shay-i shayga qayb ka mid ahaanshadiisa laa yacmalu midaan camal falayn u ahaaday fiihi fi shay war waxaa la yihi shayga qayb kamido asaga kuma camal fasho shayga juzkiis qaybta kale kuma camal fali karo qaybta kale kuma camal fali karo saa haldaanal ma mudaaric asaga isku camal fala qayb kamidu Ah, qaybta kale kuma camal fasho wayufsidu waxaa fasaahadina qowl alkisaa-i cali ibni xamsi qowlkiisa ana juz-a shayi kownu juz shayi shayga qayb kamid ahaanshadiisa laa yacmalu midaan ku camal falayn u ahaaday fiihi shayga dhexdiisa wayufsidu soo qadar wowda qaadeen wayufsidu waxaa fasaahadina qawla haclab haclab qowlkiisa ana almudaaracata kownu mudaaracati mudaaracada ahaanshadooda inamaa wax kale maahan ibtadan midii keentay ahaatay icraabahu mudaarica la icraabidiisa min xayu ljumlatu mawjuudatun iire ah, min xayu meel ayaa alicraaba aljumlatu jumlada jumlada waxaa loola jeeda jumla icraab min rafcin wa nasbin wa jasmina loola jeeda jumlada ah, icraabkii mudaaric qaada jiwadan isku dar jumlada waa intaas raabkii mudaarac qaadan jiray min rafcin wa nasbin wa jasmin ah ha saasaa loola jeeda jumlada marka mudaaracadu icraabka o dhanay keento ee rafcada keliya ma keenin ma keenin oo marka mudaarac iraab aa loo iraaba ismi mushabahay soo lama yihahdo marka mudaaracadu icraabka o dhanay keentay jumle ahaan jumle ay keentay wyufsidu waxaa fasaahadina qowla faclam faclam qowlkiisa ana almudaaracata kown mudaaracati mudaaracada ahaanshadooda inamaa wax kale ma ahan iqtadad midii keentay ay ahaatay icraabahu mudaaric la icraabidiisa min xayu meelaa la icraaba aljumlatu jumladu mawjuudatu mid joogta ay tahay jumlada icraab oo dhan helidaan la helay waxay ku timid inuu ism shabahay inuu ism shabahay markaasu wuxuu yushiiqu uma yaxtaaju uma intaas ka gadaal yaxtaaju wuxuu baahan yahay kullu nawcin nooc kasta noocaasoo min anwaaci licraabi icraabka nucyaalkiisa ka mid a ilaa caamilin caamil u baahan yahay caamilkoo yaqtadiihi nuuca keena kadib marka mudaaracadu ay keento kelimadan inay mucrab noqoto markaas kadib wuxuu u baahan yahay rafcihii caamil keena nasbihii caamil keena jasmihii caamil keena mid walba caamil gaaruu ubaahan yahay mid walba caamil gaaruu ubaahan yahay uma ylzamu haddana waxaa ka laasima labadooda fiiri waxaa fasaadka kaleo ku jira qowlkii kisa iyo qowlkii faclab uma ylzamu waxaa laasima cala almadhabeyni labada madhab madhab lkisaa wa madhab faclab ahaa hmm uma ylzamu waxaa ku laazima cala almadhabeyni labada madhab madhab lkisaa-i wa madhabu faclab an yakuuna lmudaaricu mudaarici inuu noqdo marfuucan mid la goday daa'iman weligiis walaa qaa'ila mid yihaahda bihi bikowni lmudaarici marfuucan abadanna mawjuudba ma aha bihi bikowni lmudaarici marfuucan abadan mawjuudba ma aha maba jiraba maba jiro maba jiraba maba jiraba waaya uma yalzamu waxaa laazima cala almadhabeyni labada madhab an yakuna almudaaricu kownu lmudaarici mudaarici ahanshadiisa marfuucan kula goday uu ahaado daa'iman weligiis taasaa ka dhalana ilaa haddaad tidhahda xurufulmudaaracada rafcayda xurufulmudaaracadu xaalad kasta waa ku jirtaa soo ma ma maray ka maqanta khalaas hadde mar walba waa inu marfuuc noqdo haddaad tidhahdo mudaaracada a keentayna mudaaracada miyay marna ka maqanta ficilka mudaaric soo mar walba mudaaric maaha isma shabaho khalaas mar walba inuu marfuuc noqdo walaa qaa'ila bi wax ku hadlayna lamaba arkaba ata ah, waad ku hadlayda walaa qaa'ila mid yidhaahda bihi bikowni lmudaarici marfuucan abadan mawjuud ma ahan ah, maba jiraba hmm, bihi bikowni lmudaarici marfuucan abadan wayarudu qowlal basriina ayaga waa la fasaadina lama dhahayo imaamkiyaa ka mid ah maamkii dhamaay si weya ka dhashay oo ayaga kamid aanu la jeeda ka dhashay maahani waa mhm, shiiqoodii waaya wayarudu waxaa ridina laakin qalad lama aqbalayo waa la ridina ha qalad maogtahay waa la ridina ha qaabkay uga dhaqmeen ma ujeeda qaabka ahlu sunnuhu markay ridinayeen ahlulbidac iyo markay ahlu sunnaha ay ridinay ukala qaadaan kala qaadeen waxweley halka ha ila ahlu sunnuhu marka waxay yihahdeen aad ridinaydo imaam ahlu sunnaha waxa wey ma banaana imaamka in la dacniyo masale daciifo imaam weyna ku hadla oo suniya qaab loo ridiuley waxaa leedahay qaala sheekh fulan kada raximahu llah waxafida laakin wasawaabu kada ha qowlkiisu waa daciife eh. qowlka sawaabkaa kanaad leedahay wa daliilu kada isaga inta ilaalido oo u ducaydo aad ilaalido sharaftiisa aad qowlkana taadeen inuu daciif yahay laakiin mubtadic markay ridaydo waxay leedahay qowlkiisu waa daciif baadilkiisi inay kamid tahay lagu yiqiin lababadlow ha ha maxaa yeelay in isaga mubtadica laga digaa diina bidcadana laga digo laakin imaamka sunniga in laga diga diin ma laakin qaladka in la caddeeya waajib sidii oo kale ula dhaqmeenba sidii oo kaleet waxaad moodaa labadooda aad inay ufreexeen qoladaanna hmm, qaladkoodii taabtay iyagii ma taaban kuwaasna fasaad ay ka dhigan warkoodii hmm, hmm wayarudu waxaa ridina qowlalbasriyiina basriyiinta qowlkooda irtifaacuhu irtifaacu lmudaarici mudaaricii godmidiisa fii naxwi hal laa yaquumu zaydun zayd ma istaago oo kalena uu ku godmaydhe fii nawi fii naxwi hal laa yaquumu zaydun zayd ma istaago naxwigeeda uu ku godmaydhe fiida ku tacaluja irtifaacu waaya ha hal laada waxaa adaaf mudaarici marka waxa weeyaan adaatu taxdiid ka gadaalu dhacay adaatu taxdiidna kama gadaal maro isib maba dego booskaas isib marka yaquumudu maanta meeshaan ay degan tahay waa bacda adaatu taxdiid adaatu taxdiid gadaalkeedana isma dego wuxuu ku yidhi ibnu hishaam wadalika wadalika radiga wadalika radiga wey wadalika radigaasu haabitun waa sugan yahay maxaa yeelay liana alisma isimka laa yaqacu midaan dhicin inuu yuhu ku sugan yahay bada bacda xuruufi taxdiid xuruufu taxdiid ka gadaal isma dhaco intaasaa radiska ku sugan yahay wadaalika radigii haabitun waa sugan yahay dheh liana alisma isimka laa yaqacu mid dhaca inuusan ahaynu ku sugan yahay bacda xuruufi taxdiid xuruufu taxdiid ka gadaal intaasuu radigoodu ku sugan yahay marka qowlka sawaabka kaas hore weeye wallahu subxana wa tacala aclam sala allah wasala wbaarik ala nabina maxamed dhag waame hay shukran jazaak allah khayr ahay markii horeana kala rogay hadeeraan markaan way markay saxan kitaabka warqadaha sidaan loo jarjaraa waa dhib badan yahay hadda kan waxba qaybaa luntay waa meela aadi ti qaxyi ku dhex ya ha intaas halkii taaba halaba kan kan waa kawaakibkaygii hore waa darbkii waktigii dawladda la samayn jiray